بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمaعين fadhigan iyo jalsadan waa jalsadii saddexaad kelimadii aan ugu magac darnay difaacu sunna can ahli safah majliskeedii saddexaad weeye laba majlis baa noo soo hormartay majliskii ugu dambeeyey waxaan ku dhex jirnay wadaadkii muxaadirka ahaa ee adiladii u daliilsaday oo afar ahayd daliilka ugu horreeyey ayaan soo marnay oo ahayd aayadda qur-aanka ahayd fascaw ilaa dikrillah u daliilsaday ilaahay subxaanah wa tacaala inuusan kala qaadin jumcadu inay waajib tahay maalintay ciid la kulanto iyo maalmaha kale daliilkan waan ka soo takhallusnay saddex xadiis oo marfuuca oo saxiixa yaan ku fariisinay warkaa asagae tafriiqaas uu leeyahay ma jiro inuu jiro oo ilaahay ma kala geen meeshuu leeyahay nebi maxamed calayh salaatu wasalaam uu kala geeyey saddexdaa xadiis waan soo marnay waxaan ku istaagnay hadalkiisa hadalkiisa uu adiladaa saddexdaa xadiis ka tegey laba maadayna midkooda ay tahay inuusan garanaynin oo wadaadku uusan aqoonu lahayn duse qofku wa garanayn hadde ceeb maaha inaad wax baraton waa muhiim haddaad wax garan weydo ceeb ma aha haddaad tira la adri qofkii maxaa la yihahdaa gafa oo garan waaya usiiban maqaatilu bay yihahda culamada islaamka ninka aalibcilmiga hadduusan qaamuuskiisa iyo buuggiisa aysan ku jirin laa adri usiibad maqaatiluhu meesha dhuntaa lagu dhufana u dhimanaya marka horta waa inaad xasuusnaata had iyo jeer laa adri wax ceeba maada qodobka labaad wuxuu ahaa inuu masalada garanahayo laakiin kas uga tegay oo qarinahayo labadaa qodobba waxaan waa laba qodobo he atara wey laba qodoboo atara hadduu marka masalada uusan isagoo garanayn ka hadlay hadda xadiis baa ku timid xadiis baa ku timid oo qofka qaadiga iyo qofka muftiga iyo hawshaa waciid weyn ayaa ku yimid waciid weyn ayaa ku yimid wey waciid weyn baa ku yimid hawshaas waxaa ka mid ahaa xadiista ku timid waxaa ka mid ah warajulun qadaa linnaasi calaa jahlin fa huwa fi nnaar ninkii dadka u fadwooda ama u xukuma ama maxkamad u fadhiista ama wax u kala xooxeeya asagoo jaahilan waxba garanayn fa huwa fi naar hawl khatara marka hawl laysku galo ma aha hadduusan aqoonu lahayn hadduu aqoonu leeyaho qariyey waxaa haysta waciid kale asagana oo ah in aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayanaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanhum اllah wayalcanhum laacinuun aayaddaa qur-aanka iyo aayaad kaloo badan oo kitmaanu cilmi ku soo arooray ayaa kugu dhegaysa wey hawlahaasaa kugu dhegahaya ayb sidoo kale waxaa ka mid a xadiiska xasanka abu daa'uud wariyey baa ka mida oo nebiga calayh salaatu wasalaam uu kaga hadloo yihi man su'ila can cilmin qofkii cilmi la weydiiyo fakatamahu qariyo oo markaa ka aamusa aljamahu اllahu biliijaami min الnaari ywma اlqiyaama xadiis waa xadiis xasana abu daa'uud waad ka fiirin kartaa ayb raqamka saddex kun shan boqol konton iyo sideed baad ka fiirin kartaa qofka inta cilmi la weydiiyo ooliya sheekhow masaladaa ka waran cilmigii qariyo xaska la dhigaa ilaahay subxaanah wa tacala wuxuu ku abaalmarinaya maalinta yowmaalqiyaamaha afka in loo geliyo sida dameerka faraska lijaam loogu geliyo naara in loo geliyo ilaanuu afkan cilmiga lagu qariya moogta waa in naar la geliyo hawl khatara wey marka aljazaau min jinsi alcamal hawl khatara walaba in lala socdo walaba in lala socdo waciidkaasa marku soo arooray habeenkii salaadii waqtiga ayaana qabatay waxaan ku gebagabaynayaa aayaddaas iyo istidlaalkaas iyo xadiista uu ka tegay adiladaas faa'iida muhiim ah faa'iidadaas maxay tahay muxaadirku wuxuu gafay oo ka leexday wax loo yaqaano min shuruudi istidlaali cinda ahlisunna waljamaaca qaabka wax loo daliilsado oo adilada loo dhigo mas'alo weyn oo ah iyo shardi weyn oo ka mida ah, ayuu ka tega wey shardiga haddaad ka tagtana hadda mashruudkiina waa burhaya waa lagu kala tegahaya shardigina waa burhaya qaacidada maxay leedahay qaacidada waxaa weeye annadaru fii jamiici adilati اlbaab aw fi lmas'ala qaacidada waxaa weeye qaacida usuuli xadiiia waa culmada islam way ka hadlaan annadaru inaad fiiriso markaad wax daliisanayso fii jamiici adilati اlbaab baabka aad ka hadlayso adilada ku timooda kitaaban wa sunan wa ijmacan wa qiyaasan waa inaad fiiriso ood la soo afwareegto soo afmeerto ayaa lagaa rabaa aw fi lmas'alati mas'ale haddaad daliilsanayso ood ka hadlayso adilada ku timi mas'aladaas xadiisan kitaaban wa sunatan wa ijmacan wa qiyaasan waa inaad meesha keento marka kabacdina xukm aad ku dhisa adilo dhammaystiran wey laakiin masale ay ku soo aroortay toban xadiis hal mid haddaad ka soo qaadato dadkan aadan u sheegin oodan dhin war xadiista adiladii kale waan ka soo tegey wakhtiga kama gaaro macnahaasay wada faa'iidaynaya aadan dhihin ood qariso ama daliilka adiga ku taageeraya keliya aad ka soo qaadato waa khatar wey marka khata weyn oo cilmi ah ayuu muxaadirku meeshaa ayadaa ku galay meesha ayadaa khata weyn cilmigu ku galay wey Eh, waxay kaloo dhahaan waahdu bijamiici marwiyaat اxadii xadii haddaad daliilsanayso waxaa ka mida waahdu bimarwiyaat اxadii xadiiska riwaayaadkiisoo dhan waa inaad qaadato laakiin riwaayaadka xadiiska inaad qaarna tuurto qaarka ku taageerayana aad qaado qaar kalena aad ka aamusto qariso waa min ariiqi ahlilbidac wax la ogol yahayna ma aha sidaa daraaddeed mdaqiiqilciid wuxuu yihahdaa kitaabkiisa ixkaamka markuu hadlay wuxuu yidhaahdaa hadal dheer uu soo waday xadiis musiib salaad markuu hadlay wuxuu yidhahdaa ilaa ana cala aalibi taxqiiq ninka aalibka oo taxqiiq iyo cilmi raadinaya oon bidaayoodka ku kaaftoomaynin fii haada bialaa wadaa'if saddex shaqaa laga rabaa ninka raba cilmiga inuu taxqiijo aalibcilm wax baranahayo arrimahan oo kale markuu joogo saddex shaqaa u taalla haddii saddex shaqaa aad qaban weydo waxba ma hayso shaqadii lagu dirana maadan garan wey axaduhaa waxaa weeye an yajmaca uruq alxadii xadiiska uruqdiisa inaad kulmiso xadiiska uruqdiisa inaad kulmiso riwaayaadka uusan meel isugu geysto wa yuxsi waa in weliba kobo alumuur almadkuurata fiihi xadiiska umuuraha lagu sheegay iyo axkaamta looga hadlay waa inaad aruurso meesha isugu keento wey wayahuda waa inuu markaa qaato aalibulcilmiga iyo ninka culammadaa bisaa'idi midka saa'idka riwaayadka saa'idkaa fasaa'id muddo midku saa'idkay oo dheeraadkay waa inuu qaato weeye maxaa dhacay fa ina alakhda bizaa'idi waajibun xadiista iyo riwaayaadka adilada dheeraadka inaad qaadatood aruuriso waa waajib sharci oo diiniyow haddaad ka gaftood ka leexatana khata baad ku dhacaysaa cilmi oo khatara ayaad ku dhacaysaa ixkaamka waxaad ka fiirin kartaa mujalladka koobaad sabxada laba boqol konton iyo sideed halkaasa ka fiirin kartaa meeshaa marka wadaadku istidlaajkii qaabka wuxuu deliisan lahaa muxaadirku waa gafa weeye waa gafa hawshaasna hawl khatar oon loo baahnayn ayuu ku dhacay taas halkaas daliilkii saddexaad koowaad halkaasa ku gabagabaynaynaa daliilka eh, labaad baan u gudbaynaa daliilka labaad wuxuu deliisaday xadiis nucmaan ibnu bashiir ayuu deliilsaday xadiiska wafii waxaana ku jira wajtamaca alciidu waljumcatu fii yowmi waaxidin eh, yaqra'u bihimaa ayضا في الصلاaتayn صح msلم xadiiska wariyey raqمka ayuu صح msلم xadiiska ku wariyey xadiiska marka wuxuu u daliilsaday inay jumcadu waajib tahay maxaana xadiiska ku jiray hadday ciidda iyo kulmaan jamcadu fii yowmin waaxid ayd ku kulmaan nebigu wuxuu ku akrin jiray labada suuradood buu ku akrin jiray fi salaatayn ee salaat اlciid wa salaat اljumca buu nebigu ku akrin jiray muxuu daliilsanaya fi silaad muxuu daliilsanayaa inuu yihahdo maadaama nebigu ciiddiina salaadii tukado suuradan ku akhriyey jumcadiina uu tukado suuradan ku akhriyey hunaa waaan ka dhinaandhinan oo ka dhalina ka ratibayna ka dhisaynaa inay salaada jumcadu waajib tahay waa isdal cajiibo ariibo war ficil nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma waajibbuu ku tusaa nebi maxamed baa waxaa sameeyey haddii la yidhaahdo usuulu fiqiga iyo qawaacidda waajib lagama qaato hal mar baa waajib laga qaataa waa goorma hadduu amar mujmala amar waxba lays amray laakiin ma cadda hadduu nebigu ficil ku caddeeyo hunaa yakuunu lficlu hee waajib markaas noqona wujuub kutusaayo waajib laga qaadanaya laakiin ficilkoo mujarado sidiisa wujuub weeye dusha in lagaa saaro waxaa weeye waa hawl maxaa la yidhaahdaa la yaab le wey hawl la yaab le wey haddaba maxaa la saara waa jiraan laakiin isdlaal sax ma aho isdlaal sax ma aho waadna ogtihiin kutubta ugu hooseeya usuulu fiqiga in la isku hayo iyo wax raajica waad garanaysaan wey inaysan hawshaas saxiixayn waad garanaysaan wey marka istidlaalka noocaasu xadiidka noocaasa in loo dalisay calaa wujuub iljumca fii yowm alciid nadar baa ku jira weye liannabiga saan sheegna nebiga calayh salaatu wasalaam inuu tukaday faqad baa meeshaa ku jirta laakiin wujuub kale meeshaa kuma jira bacdamaa rakhasa weliba linnaas dadka markuu u ruqseeyey kabacdi saan soo marray waa inaa lamujamicuun markuu yidhi annagu waan jumcaysanaynaa laakiin ninkii rabaa waa fasaxaya markuu yidhi kabacdi ayuuba nebigu tukada kuwa fasaxo dadku wuu sheegay laba ciidood baa inii kulantay annagu waa jumcaysanaynaa ninkii raba way ka gudaysaa waa fasaxan yahay lakin annagu waa jumcaysanaynaa annagu waa iska sunaysanaynaay halkaa mara ayuu maaa nebigu alah salaatu wasalaam u yiri awshaa markaa nebigu inuu tukaday jumco iyo ciid labadiiba inuu wada tukadaan doodii niqaashkuma taagna laakiin qaabkee u tukada ma wujuub u tukada mise sunno weli meel dooda laysku hayo meel dooda laysku hayo xadiiska marka asaga iyo asarka xadiiska asaga hawsha ayada maxaa la yidhaahdaa daliil u ah markuu tusahayo weeye daliilka saddexaad caawa iska degdegahayaa meel baan u socdaaye waxaa weye daliilka saddexaad annusuus alcaama allatii waradat ana aljumcata waajibatun wey daliilka saddexaad daliilka saddexaad wuxuu yidhi waxaan u deliisanaynaa nusuusta caamka ah oo jumcadu inay waajib tahay ku timid ayaan waxaan u deliisanaynaa inay maalintaana ay waajib tahay ayaan u deliisanaynaa nusuus alcaama ayaan u deliisanaya fi yowm alciid ayb marka waa waajibaysaa bu wax farqina uma dhexayna stadilu annusuus alatii awjabat jumcata fii hayri yowmi اlciid maalinta aan ciid iyo jumca aysan kulmisayn jumca waajiba nusuusa waajibisay ayaan tana u daliisanaynaabe marka waa waajib warkaa yiri istidlaalka waa istidlaal baila wey min almuxaadir istidlaalka noocaas wax loo dhigo waa sheeke bareley wey ah, wax jirana ma aha wey wadaalika maxay saa ku dhaca ma warkiisu baadil ku yahay wadaalika waxa weye ana almas'alata istisxaaq wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo la soco soo ilmaadan ogeyn maalinta aysan iidu jirin jumcadu inay waajibtahay anay adugu maysla ogolayn sheekha allow markaasaa tira haa markaasuu yidhi maxaad sheegaysaa maalinta ciidda ay la kulantana waa waajib had marka miyaad garateen godkaas intaan kaa soo kaxeeya maalintaysan ciid jumca aysan ahayn oo khamiis iyo axad iyo isniina soo jumcadu waajib maayn ma isla ogolna adugu haa maalintay ciid la kulantana hadda waa waajib godkaas aadam in lagugu soo jiido jiiditaanka noocaas ma saxba sax ma masalada maxaa loo yaqaanaa mas'alatu istisxaab baa fi usul fiqh loo yaqaanaa in qaabka marka masalo loo soo jiido waxaa weeye waa baatil mana bannaan waad arki doontaa ayib wuxuu wadalika ana almas'alata istisxaab xujatun wey masala istisxaab xujay noqonaysaa istisxaabka afar baa loo qaybiyaa hadda waqti uma haya afar baa loo qaybiyaa goorma mas'alatu istisxaab xujatun weeye idaa lam yakun mugayiran lilxukmi saabiq war masalatulistisxaab waxaa la deliilsadaa oo xujatoo gartoo deliil tahay idaa lam yakun muqayiru mid doorinaya oo badelaya alxukma saabiqa sharci xukunka hore u jiray oo jumcada waajibkaan isla ogolayn wax badelaya haddaysan jirin oo adilo kale aan la helin waa runtaayo sidaasaan ku soconaynaa laakiin annagu hadda waxaan haynaa adilo iyo muqayir baan haynaa adilo kale iyo axaadiis saddexoon soo hormarinay iyo mid kaloo soo socotaa iyo kuwa asaga uu daciifiyey kuwaasoo dhan iyo kuwa uusan sheeginba ayaa meeshaa iskale marka jaa almuqayir wey maalintii jumcada maalmaha kale waa laga soo tegey oysan iidu la kulmin laakiin maalintay iid la kulanto oo yowmuljumca iid iyo jumcadii ay isqabtaan maalintaas adilo gooniya ku timid xukun gooniyan u baahan tahay wararkaas ma la fahm hawl marka shuqul iska le meel la isgeliyo ma aha wey wadaadku marka waxaan isgelin ayuu meel isuga macaan iyo qaraar aan isgelin meel isugu geey masalooyinka sharti yiri maanta garan waayo wey hawl qatara ayuu maxaa la yirahdaa ku dhacay marka war la yeelaayo ma aha ama idaa jaa daliilu Ah, haddii dliil yimaado muayir oo xukunkii hore bedelaayo tusaale jumcada inay waajib ayd bedelay haddii laidu yimaado waxaa weeye ukhida muayiru lilxukmi baa la qaadanaya xukunka muayirka ah oo dambe wax dooninahaya ayaa la qaadanaya w xukun saabiq sharci kan doonaya la qaadanaya w marka xujana kuma noqona adiladuna istiaab kuma noqon imam hazali wuuu yiri dhegayso wuxuu athaalis midka saddexaad istisxaabka ka mida ah waxaa weye mustasaha kitaabkiisa usulfiqa ad ka fiirin kartaa wuxuu yii istisxaabu xukmi weeye inaad xukun wadato ood ku dheganaato dalla sharcu shareecada ay ku tustay calaa hubuuti wa inaad daliil aad ku dheganaatay xukun aad ku dheganaato shareecada ay ku tusay inuu jiro oo sugan yahay daa'imna uu yahay woy hadal baa uma markaas kabacdi wuxuu yidhi id istisxaabu istisxaabkii inaad wadato wax iska wadato laysa bixujatin xujo ma aha buu yidhi ilaa fiima dalla daliilu calaa hubuuti wa bishardi shardi baa ku xidhan muxuu yahay cadami اlmughayiri dliilkii sharcigaahad wadatay war maxaan isu ogayn usuusta caamka in lagu camal falo naska caamka waan ku dheganaanahayaa ee allah muayir inuu yimaado muayirku muxuu yahay wax khasisaya inuu yimaada waad garateen warkii way daahirka waan ku camal falahaya waan ku dheganaanahayaa allahuma intuu ka yeena muayir oo muxuu yahay daahirka cid ka leexisa oo ta'wiilisa wey warka waad garateen baylata hawsha sidaasay wax ku soco muqayir waa in la musa waxaad ka fiirinaysaa majaladka koowaad safxada laba boqol toddobaatan iyo sagaal ayaad ka fiirin kartaa kabacdi wuxuu sheegay istisxaabku masale kale oo uu leeyahay oo muhiim ah oon ka baqay inuu godkaas ay ku cararaan laakiin waan ka saaraya intaysan degin baan anigu rabaa inaan fariisto oo muxuu yahay uma daka istisxaabu maxaa istixaabu ijmac baa la yidhahdaa haddii sidaa hadda tusaalahaan kole jumcada waxaan isla waafaqsanayn maalinta aysan ii la kulmay inay jumcadu ay wujuub tahay aniga adigu mutafaq bayna almuslimiin bayna culamaa bay ahayd wey yowm aljumca markay la kulanto ciid ma ku jiidi karnaa ijmaaca asaga maya wey oo maxaa dhacay istisxaabu اlijmaac fii maxali اlkhilaaf waxaa weeye waa baail lagana yeeli maayo waana hayru saxiixo warka asaga war lagaa yeelaya ma mustasaa laftiisaad ka fiirin kartaa mustasaa laftiisa ayaad ka fiirin kartaa marka misaalku sheegay u fiirso wuxuu ku yidhi ninka la yidhaahdo ghazaali wuxuu yidhi markuu sheegay alijmaacu fii maxali اlkhilaaf inaad u wadata mas'alada waxaa weeye huwa wahuwa hayru saxiix masalada ma banaana lamana ogola muxuu miaal ku bixiyey ma taqaanaa milu masalati wujuud اlmutayamimi almaa fi salaa salaadda in loo weysaysto oo haddaad biyihii helayso adiguna aadan dhib qabinin inaad weysaysto ijmaac bayna اlmuslimiin waa laisla ogol yahay ayadoo halka xaaladdu joogto ayaad biyo weyd waa tayamum markaad biyo weyda waad gebagabaysa waa tayamum salaaddii baad gashay allaahu akbar markaad salaaddii dhexda marayso tuubadii baa soo butaacday bood biyo waddaad timid biyaaba lagu soo dhigo caagad waa lod biyaa la helay roobbaaba soo dalay cirkii dhulkaa isqabsaday salaadiinaad waa ku jirtaa tayamutee la soco salaadaa ayada ah ma asaxaysa mise ma asaxayso haddaad tiraahdo way asaxaysaa waxay ku leeyihin maxaa u deliilsateen waxaan isla ogolnahay qof biyo waayey oo weyse ku weysaysta waaye hadduu tadyamumo salaadiisu inay saxiix tahay oo salaadu saa korgu ku tukado markii biyuhu soo dhacaanna waan sii wadaynaa hawshanaa iska sii wadaynaa waddadana ku soconaynaa warkood garateen bay la taha warkaa asaga marka war baaila wey limaada wuxuu baail ku yahay salaadan waxaad ku gashay falam tajiduu maaan baad ku gashay wey wa anta alwaajid maa alaan hadbii waa yaalla tuubadii baad dilaacaysa caagadii baa koor yaalla booyad baa taagan baabuur baa ramramle waa lagu soo agla war biyaa socdaa lagu leeyahay marka hawsha inaad tira ijmac ciban u wadanaya waa iska wadanaya hawl lagaa yeelaya maa marka ijmaac ama u wada ama adilo u wadee inaad tiraahda adilada aan isla waafaqnay baan meeshaan isku hayna u jiidaya waa masale baatil masale lagaa yeelahayana ma aha weeye qaabka marka waa inuu wax loo fahmo weeye mar muayir hadduu yimaado tusaale gaban hadda hadda idin siiyo masalada istisxaab ku leegana waxaa ka mid a ah masalatu baraa'atu dima alaysa kadalika magaaladaad gur ku leedahay waa deganeed aabbahay hooyada ka dhaxashay adoo degan oo dhex fadhiyo carruurtii iyo islaanta kuu dhex fadhido yaa nin sheegta wuxuu yidhi anaa iskale gurigaan adiga waxaad ku fadhidaa markaas masale la yidhaahda adiga lagu weydiin maayo gurigaan xujo iyo garaya unkay lagu weydiin maayo adigu waxaad ku fadhidaa markaan masalatu istisxaab wax xujo wax gara ah lagu weydiinayo male asagaa waxaa leenaysa guriga ninka kuma haysatin keen guriga ninka waxaad uga saarayso guriga ninka waaad uga saaraysa keenbale aduu waba keenayo guriga adaa iskale ayb laakiin hadduu markhaati halkeena ka war waxaa tiri anigu guriga adaa iskale hooyada baan ka dhaxay weligay baan deganaa nabadii caano weeye toban wadaad buu keenay oo gar waaweyn wuxuu yidhi hee gurigan waxaa weeye kiru ku deganaa ammaanu iigu sii hayey ninty onkii baan ka qaxay ii sii hay baan ammaanu gacantii ku aawo islaantan uu ku guursay soo socru ku dhaldhalay istisxaabkii ahaa gurigan hooyaday baan ka dhaxlay iyo anaa deganaa iyo cidna guri kama haysto malagaa yeelaya markaa mise jaal muqayir muayir baa yimid limaada markhaatiyaad baan ugu qabtay tusaalaan kitaabkana waxaad sheegtay adigu inaad leedahay waad sheegatay waxaan ku leenahay mar haddaad sheegatay annagu kuguma haysanno laakiin ninkii kugu haystay waana asal baanta ku fadhidaa markhaatiyaal iyo caddayni midna lagu weydiin maayo laakiin toban wadaad baa waxay dhahen annaga marku ka ergistay oo yidhi waa soo raacanaya waxma ka soo qoranaya oo soo mutaalacaynaya oo lagu kala tuurahaya istisxaabku marka waxba kuu tarimaya mar hadduu muqayir yimaado oo adilla gadaal ka timaado waxba kuuma taraya hawshaa la soco daliilka afraad ugu dambeeya waxaa weeye qowl cusmaan ibn cafaan radi allahu canhu oo muxuu ahaa oo u deliisay asagana inay jumcadu waajibtay yaa ayuha annaas dadkiiow ina haada yowm qad ijtamaca lakum fiihi ciidaan wey faman axaba an yantadira aljumcata min ahli اlcawaali falyantadir waman axaba an yarjica faqad adintu lahu xadiikaas isaga u dliilsaday muaadir hawshaas u dliilsaday marka islaamka xadiiskan deliilsadayna asagana fiiro baa ku godan weye fiiraa ku godanoo waxaa weeye cusmaan iyo saxaabadii kaleoo la joogay salaaddii jumca way tukadeen weye way tukadeen isaga wuxuu deliilsanay qaabku tukana waxaa weye salaaddii cusmaan dadka cawaalida iyo tuulooyinka magaalada ku dhegan wuxuu yidhi waa inii fasaxay laba ciidood baa inii kulantay orda iska taga inu rugsay idinku jumcadii waa inka dhacda orda iska taga taas u daliisanaya ama cusmaan iyo dadkii kaleo magaalada madiina deganaa jumcadii waajib bay ku ahayd kamana dhicin waana tukadeen buu rabaa inu ku yihahdo marka waad garateen baylata xaggee wujuub kaga jira marka waa ti aan soo sheegayno kale wujuub meeshu kaga jiro ayaa la rabaa wujuub meesha kuma jiro wax wujuuba ku jira male dhowr tilaabaan qaadayna tilaabada koowaad jawaabta hawshan kaga qadan waxaa tilaabada koowaad waxaan leenaha ah, muxaadirka qowlka cusmaan u daliishaday hadalkiisa waxaa ku jira oon soo marray inuu yidhi cusmaan wuxuu hadalkan ka yidhi cala almimbar akhtaadoo galay bay ka taho cilmiga cusmaan inuu mimber ka yidha hadalkan xadiiska kuma jirto horta mimberka in loo saaro inta halkan masaajidka laga qaado eh, musallaha la geeya maalinta ciidana waa hawl la isu qabsado ahlucilmiga iyo saxaabada iyo taabiciin isku qabsadeen oo bidca loo yaqaana laisku radiyo dagaal culus uu ka dhacay waad ogtiin waa la socda kutubtay ku qoranta talabatul cilmiga sikhaarka xataa waa garanayaa nabi maxamedna ma saari jirin khulafaa raashidiinna ma saari jirin mimberka cid saarta waxa horeysay baa la yidhaahdaa oo masjid nebiga ka qaaday marwaan hawl marka noocaas loo kutub taarikhi xadiid ku qoran oon la ogolayn oo bidca ah ayuu waxa muxaadarku halkaana dhex fadhiistay weeye xadiis kale kuma jir meel anuu ka keenay ma garanay inagu meeluu ka keenay annagu ma garana isaga la weydiinaya ayb marka eh, taas waa mid oo mimbarkaas uu sheegay waxa weye wax jira ma ah waa lagu inkiray marwaan hadalka marka waa hadal khata ah oo cilmi taariikhi wey hadalka tilaabada labadan qaadayna waxa weeye cusmaan iyo saxaabadii inay tukadeen khilaaf kuma jiro dooduna kama taagna laakiin khilaafku meeshu ka tagay ma taqaanaa cusmaan iyo saxaabada kale hal salluu salaata aljumcati cala alwujuub oo cala sunna warka waad garanteen bayla taa halkaa way meesha lasku nuqdada khilaaf ka tagan waxa wey cusmaan waajibkooda laysuma hayee cusmaan salaada jumca ma wuxuu u tukaday calaa annaha waajiba wa fardan maxaa la buu u tukaday wey mise wuxuu u tukaday sunno oo sidii nebi maxamed alayh salam u yidhi wa inaa la mujamicuun anna waa jamacsanaynaao hawsha laysku haya iyo macarakadu meeshay ka taagan tahay waa halkaas laakiin asagu wuxuu rabaa inuu taskayna tiro yidhaahdo ma waajib ku xagga waajib kaa tusahayaa qaabka waajib kugu tusahayo waxaa weeye war jira ma aha weeye cusmaan wuxuu u tukaday baan leenahay annagu jumcada calaa wajhi ruqsa buu u tukadan anagu leeyahay Ah, wji ayuuga alaa wji wujuub ma jiro midda kale ahlulcawaaliga cusmaan uu fasaxay oo yidhi aada tuulooyinkana u noqda su-aal baa ubaa inaad isweydiiso cusmaan iyo nin kaloo khaliif iyo nin kaloo amiira salaad waajiboo lagugu leeyo ama jumca ama duhura ama casara waajibka waankaarida waa fasaxanta ma ohan karaa awood mawley horta inaad isweydiiso sooma hawsha horta waa in la isweydiiyo cusmaan waxay ahlucilmigu ku leeyihiin rag badan ay leeyihiin masalada khilaaf baa ku jire cusmaan wuxuu ku socdaa ariiqadii nebi maxamed oo ahayd waxaa weeye ninkii rabana waa fasaxan yahay sidiina dadkiina kor ka yimid meelaha fogfog ka yimid waxaa weeye dadkanagan kale anagu sunan u tukann waa iska sunaysanayna waa tukanayna jumcadii sunan ku tukanayna qaabka in lagu tawjiyo oo layswaafajiyo ayaa fiican wey marka duuduubka waxa wey cusmaan wuxuu u tukaday maan leenaha calaa wajhi ruksati wasuna buu u tukaday laakiin laa cala alwujuub weeye cusmaanna kama ridi karo salaad waajiba oo qof saaro ilaahay saaray anaa kaa riday orod iska tag qof dhigi karo awooddaa u leh ma jiro wey marka warka asaga hor usoo dhinto maxaa la yidhahda aan usoo dilna waa ka soconayna wafada saddexaad oo aarka cusmaan aan saagayno waxa wey hada aar xujatu lana laa xujata lahu anagu xuj gar noo yahay anagu noo sheegay anaguna ku dhegin iska laalaadinayna anagu xuj nooye wjmaal wa xujat calay si annaga xuj noogu ya cusmaan rakhasa aljumcata kamaa rakhasa calayhi salaatu wasalaam baan leenahay nebi maxamed alayh sala slam wuxuu salaadii waa inii ruqseeyey ajزaأahu buu yidhi waa ka gudaysaa waa fasaxantiin cusmaanna tii unbuu maray weeye ahlu khayr iyo awliya ilahay isku ariiq martay weeye laakiin adaa raba inaad dagaal ka ogto ila xadiisulkhuda kutusaysay ayuu hore usoo qariyey weye hal midna intuu ka sheegay buu daciifiyey waadna arki doontaa daciifkiisa wa ka jira caawaad arki doontaa marka waxaan leenahay cusmaan hadalkiisan iyo hadalkii nebi maxamed xadiista oran soo marnay oo ruqsadaha yay ku wada socdaan dagaalna kama socdo wey dagaalna kama socdo hawsha iyada xadiisu saabiqa baabkeediibuu ku gowracan yahay wey sidoo kale waxaan leenahay xadiiskan inay jumcadu ay dhacayso culumiya ahlucilmiga u deliisaday mana uusan sheegin asagu ka tegay wey minhum waxaa ka mida imaam axmed bin xambal baa ka mida dhegaysaada hadalkiisa hadalkiisa laga soo rey dhegayso ayib calaa suquud jumca buu dugsaday u tukaday buu u deliilsaday cinda man sala ciid qofkii ciidadkooda jumca ka dhahayso ayuu u deliilsaday imaamkaas axmed bin xambal ashaybaani ood garanaysaan weyn imaam ahlusunna waljamaaca baa u deliilsaday laakiin waxa wy muxaadirku ama ma garanin hee ama waa ka leexday wey asaga labadaa gudbaa weligood sugaysa wey marka haddaadan garan haddi maxaa kuu geeyey baa kuu taallo wey macnihii minhaajka iyo maadan garan muhadabkeennii wey muqniya tuxfaha maadan arag waad moog tahay masalooyidan aadan garan maxaa maandhow kuu geeyey hawlaha maxaa kuu geynahaya sheekhu hawlaha mala taqaanide maxaad gacanta lagaanaysaa maaba iska joogtid ba waa iska dhageerta hawshii ayib xaafid xaafid maxajir wuxuu yidhi dhegeysa fil fatxi wuxuu ku yidhi dhegey istadalla waxaa daliilsaday bay kuri bihi hada alahar waxaa daliilsaday man qaala qof yidhi bisuquudi ljumcati jumcadu waa dhacaysaa caman salla lciid ciidda qofkii tukada waa ka dhacaysaa jumca waajibkeeda waa ka dhacaya waana fasaxaya ciddii tiri iyaa daliilsaday buu ku leeyahay xaafidku fatxiga ka fiirow kuu sheega warkaa asaga goorma idaa waafaqa alciidu ywma اjumcati ym jumca iyo ym ciid hadday iswaafaqaan ahlulcilmiga qaba inay jumcadu dhacayso meesha ka baxayso culammadaasaa daliilsadabay wa huwa maxkiyun can imaam axmed axmed baana hawshaa laga wariya asaga saa u daliilsaday hawsha axmed ayaa saa u dhiraandhiriyey weeye markaasu xaafidku wuxuu ku yidhi mule ma taqaanaa hawshi muxaadirku ka ilduufo khatar tahayd buu xaafidku baraajio wuxuu yidhi waqad warada fii asli masalati xadiiun marfuuc baa ku soo arooray xadiisi marfuucaydu xaska uu la dhigay ayuu xaafidku ishaaray wuxuu ku yidhi asarkan cusmaan inta iska daysid masalada xadiis marfuucabaa ku soo aroortaye intaad balliga iyo meelahan waraha isaga tegtid baxarka iyo badweynta hindiya aadu ka soo cabo halkaa cilmi ka raadsago marka waa garadambaylata waa kala tuuray warkii waxbaa ku dhacay waxaad ka fiirin kartaa majalladka tobnaad safxada soddon iyo shan baad ka fiirin kartaa hadalka asaga fatixbaariga hadda noo yaala marka warka asaga asaguna waa dhintay anagu xujo noo yahay aimadaas u daliisana axmed baa u daliisay imaam ahlusunna wa naxnu ahlusunnatu waljamaca halkaasa u daliisanay warkaa waa ku daayey halkan muxaadirku markuu marahayey asagana wuxuu ku dhacay oon leenahay khatac kale oo istidlaalku cinda ahlusunna waljamaca ku dhaco weyn buu asagana ku dhacay Ah, ska moogta waa laska socdaa wy istidlaalka muxuu yahay qaacidada ahlusunna waljamac waxay leeyihin qaacida la yidhaahdo ahlusunna waljamac markii adilada laga hadlayo waxay leeyihiin ahlusunna waljamaaca yadkuruuna min aladilati maa lahum wamaa calayhim ahlusunna markii wax deliisanayo adilada waxay sheegaan maa lahum ayaga waxa taageeraya madhabkooda wamaa calayhim iyo weli wax loo xujaysanayo marka waa gartan bay la tahay gartaadana inaad sheegato garta ninka kaa soo horjeedo walaalkaayana aad sheegto oo tiraad anugu saasaan idhi saasna waa la yihioo waa laygu haystaa wey warkood garantay ila tahay haada huwa alcadl wey aladi qaamat bihi samaawaati waalardu wey madhab ahlubidac muxuu yahay yadkuruuna maa lahum wayadrukuuna maa calayhim ahlubidca waxaa lagu yaqaanaa waxa ayaga taageeraya xujajkooday soo arunayaan waa meeshay isugu keenayaan jawaan bay ka soo buuxinayaan miiskay kuu soo dhoobayaan wayadrukuuna maa calayhim waxa ayaga radinaya oo diidaya qowlkooda radinayana waxaa weye xaskay la dhigahayaan weeye gurigay kusoo qufulayaan sida la sameeyey marka waa garday meelada hawshaasu marka maxaa la yidhahda ayuu muxaadir ku dhacay marka waa hawl qatara wey ahlu sunna waljamaca waxaa lagu yaqaanaya ahlulcilmiga nasaahadu waxaa weeye an tadkura maa laka wamaa calayka Ah, inaad labadaba sheegto haada huwa اcadl weeye cadligu waa sidaas marka nasأalulah الsalaam hawlo katar ah oo maaa lay aan laga fakerin ayuu muxaadirku dhex fariistay weeye muxaadirku hawlahaas ku dhac adiladii aartaahayd waad aragtaa meeshay ka dhacday adiladii aarta ahayd waxaa weye qadmaatad waxaa weye hawsheedu waa ku daayo hadda waxaan u gudbaynaa mas'alo kale oo iska dhawaajiyey masalo kale oo ka dhawaajiyey ayaa hadda u gudweynaa adiladii maadaama ka soo gudubnay mas'aladaa maxay tahay wuxuu sheegay oo wuxuu yidhi masale kalu dhalaaliy oo buudiraandhiyo wuxuu wa hunaaka waxaa qowlu muctamad fii madhabi imaamin axmed ibn xambal yaquulu aljumcatu ruksatun u fiirso axmed bin xambal madhabkiisa qowlka muctamadka oo la cuskado oo la fadwoodo qowl baa jira buu yidhi oo ah oo dhahaya aljumcatu ruksatun jamcadu waa rukso waana kaa dhacaysaa waa kaa dhacaysaa jumcadii goorma lishaksin idaa salla alciida jamaacatan hadduu qof jamaaca salaada ciida jamaaca ku soo tukado waa kaa dhacaysaa jumcadii waa kaa dhacaysaa ruqsa inay tahay waadna fasaxan tahay weeye hal saasaa ku qoran wey saasay dheheen bay madhabkooda muctamadka oo la fadwoodo waa saas buu yidhi wey laakiin yutlabu minhu salaatu duhr salaada duhurka ayaa laga dalbahayaa ayuu daba dhigay waxaan leenaha hadalkan asaga marka kabacdina adilu sheega adilu sheega wuxuu yidhi wastadallu waxay u daliilsadeen inay saa waxay u daliilsadeen buu yahay aharun bay u daliilsadeen ahar bay u daliilsadeen aw xadiiun hadalkiisi baan anugu suya baan usoo qoray aarun bay u daliisana aw xadiiun u daliisadeen wadaadku waxaad mooddaa markaan fiiriyey laa yufariq bayna alahri wاlxadiiث marka miyuusan aqoonin waysan u bilownayn anuu ma garanaya qaabkay tahay asr iyo xadiis waxa la kala yihahdo waxaad moodaae eh, inaysan u bilownayn baad mooda walcilmu cind allah daahirka kalamkiisa saasaa ka muuqatay aad buu celcelinaya uu sii socdo wuxuu yidhi ruwiya waxaa la wariyey u fiirso xadiiska wuxuu ku bilaaba bayquuniyada hadda bilowga waa lasga garaa ruwiya waxaa la wariyey buu yidhi ruwiya siiqatu tamriid baa la yidhaha xadiisku waa daciif ayaad markiiba xukumaysaa ruwiya haddaad tiraha rawa haddaad tirahdo xadiisku waa saxiix ruwiya haddaad tiraahdo laakiin markiiba xukun baad riday oo ahee eh, warka maxaa la kutiri kutiri sheeka barelaya oo daciif oo hawl khatar oo markaa arwiya waxaa la wariyay aan iyaas ibn abi ramlata waxaa laga baa laga wariyay xaatarka asaga bi xadiidkan shahidtu waxaan xaadiray bi muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma fi yawm eid ayaan xaadiray oo joogay wa huwa yasal asagoo weydiinaya zayd ibn arqam radiyallahu anhu saxaabigaasu sayd ibnu arqama radiala canhuma ayuu weydiinahaya wuxuuna ku yidhi ashahidta miyaad xaadirta maca rasuulilahi sl rsulka ilahi miyaad xaadirtay ciidayni laba ciid miyaad xaadirta ijtamacaa kulmay fii yowmin waaxid hal maalin ku kulmay miyaad xaadirtay zaydow adaa saxaabi ahaa oo hore oo hawshaan la socdee miyaad xaadirtay adugu hawshaad garanaysaa nebi maxamed oo laba ciidood u kulmeen ma xaadirto ma joogtay hawshaas baa la weydiiyey sayd ibnu arqam mucaawiya oo amiir ah ayaa weydiiye oo khaliifa wey qaala wuxuu yidhi nacam buu yidhi qaal wuuu mucaawiya fakayfa sanac nin husheysay marka haddii labada ciidood su kulantay bal loo faa'iidoyo muxuu sameeyey qaala wuxuu salla alciid horta ciiddii buu tukada uma intaas kabacda rakhasa waa ruqseeye weeye fi ljumcati jumcadii waa ruqseeye wuxuu yidhi waa fasaxan tihiin wey rukhas waad garanaysaan kutubulfiqhi kutubulusuul meel bay uga qorda waa la garanaysaa waa garanaysaan wey ayb masaladan jumcaduna waa masalatun maxaa leeyahay rukhas weeye laa akara walaa aqalu inaad qayliso ood maaa la yidhahda qaadan weydo maskaxdaada geli weydo waaba la yaab haadihi lmas'alatu masalatu min masaa'il rukhas wey sheekhu war soomaadan aqoon cazaa'imta in la rukseeyo soomaadan aqoon waktigu kuma banaan in la yidhahdo marka daruura timaado soomaadan aqoon kelimatu kufr iyo gaalima inaysan banaanayn soomaalida aqoon haddii lagu dirqiya ay ku banaanaanayso hadihi mas'alatu mas'alatu ruksa wey haddaad qubaysan weydo biyuu kugu qaboobaan oo baraf ay kugu noqdaan oo weysaysan weydo ama janaabaad qabto inaad iska gebagabaysato soomaalida mas'alatu ruksa soo maahay hadihi mas'alatu ruksa wey laysa mas'ala qariiba weligaana saa ula socoto هذه مسألة مسألة رخصة وي أنا ما قرأي وداددو إلى إمنك دور يلا تنسل وأنا لا يابنهاي ميل يكون صعودان إيه ميل يحقف يرنهاي وأنا لا يابنهاي gu wuuu yidhi man haa qofkii doona an yusaliya inuu tukado fal yusali ha tukado ofkii roo man adig ku ian tahay man doonisaa adiga kugu ian tahay maa waajib maahu adiga kugu iran tahay kabacdi muxuu yidhi mataqaana muxaadirku intaa kabacdi wuxuu yihi haada alxadiid aad halkaan bilaad ka bilaaanta hadda iska fiiri haada alxadiid rawaahu abu daa'uud baa wariyey haye abu daauud baa wariyey inay sunanta kala wariyeen ooiyo kutub kaloo badan ay wariyeen oo masaaniid lagu wariyey oo macaajib lagu wariyey oo ajzaa lagu wariyey oo amaali lagu wariyey waxaa wey oo mustakhrajaad lagu wariyey hadda ma uusan gaarin faaqidu shay bay tirahda carabtullah yucطii hayrahu war nin haddaad tiraad maanta diyaarad isii miyuu ku siinaya lama haystee Ah, ninkan waxba hayn hadaad wax weydiisato waxba ku siin maayo wey awshaa marka lamuu socdo abu daawuud keliya moore xadiiska cid badan baa warisay wuxuu yidhi qaala imaam markuu yidhi rawaahu abu daawuud wuxuu yidhi qaala imaam ibnu mundir wuxuu yidhi haada alxadiis laa yahbutu xadiiskan ma sugnaanahayo mana jiro wey oo xadiisaan jirin haye wa iyaas ibnu abi ramla raawiyi can zayd ibnu arqamna majhuul raawiga asagoo taabiciga ah oo saxaabiga ka warinayana waa majhuul biyo mid la yaqaano ma aha wey o imaam ibnu khusayma hadalkiisi wax akrinaya wa imaam ibnu khusayma buu yidhi qaala wuxuu yidhi laa yahbutu kuma sugnaanahayo fii e, e, ninka la yidhaahdo taabicigaas iyaas iyaas ibnu abi ramla kuma sugnaanahayo oo kuma hayno jarxun in la dhaawacay oo la yidhi waa daciif oo la jarxiye kuma hayno walaa tacdiilun in la tacdiiliyo oo layi waa iqo waa nin wanaagsan midnana kuma hayno annagu annagu ha wax cilmi oon ka hayna ninkaa ma hayno hadda waa sax wey had waxaadan aqoonin inaad ka hadasho ma haddaad taqood ninka war hebel ka waran haddaad taqaanana waxaad ninkaa waa saas waa saas haddaadan aqoonna waxaad dhihi ma garanayo labada marka anigu ceebna kuma hayo ammaanna uma hayo ninkaa ma garanaya kaaga filan kaaga filan labadaa iimaan buu warkaa ka soo raray labadaa iimaan ayuu warkaa ka soo raray sumay dadka bacir wuxuu yidhi muxaadirku waraawi buu ku yidhi waa hadal cajiiba waraawi qofka raawigaa buu yidhi xadiis warinaya idaa lam yucraf haddaan la garan walam yuujad lahu khabarun ama aan war loo helin hadalkiisan macnaynayaa haddaan khabar loo helin ama aan la garanayn a'imat اlxadiiث ragga a'immada xadiiska culimmada xadiidku yaquuluuna fii xadiiثi waxay odhanayaan raawi majhuul bay odhanayaan warkaas waa xali war la yaab leh oo qosol leh oo musalax halkan lagu dejinaayo hadal beled lagu dejinaayo walaysa bisaxiix saxiina maahu oo tegi doona waqafaad waqad madcadi adu istaagana kabacdi marka wuxuu sheegay laba kelimo oo gadaale ayuu sheegay labadaa kelimo caawa ka gaari maaye dib baan u dhiganaya halubaan dib kaga sheegi doona lakiin hadda waxaan dul istaagayaa hadalkaas madhabka xanaabilada ka soo raray iyo istidlaalka xadiidka ay deliishadeen ayaan baan ku gaabsanaya walana waqafaad maca kalaami kalaam hada almuxaadir waan dul istaagaynaa waqfada koowaad waxaa weeye hal yushtaradu salaat اlciid wuxuu hadalkiisi ku jirtay salaat اljumca in salaat اlciid in jamaaca lagu tukado jamaaca in u shardinaya hadalkiisa daahir ka muuqata waxaan leenahay hal yushtaradu salaat اlciid in la tukado jamaacatun jamaaca loo shardiyaa wey ظaahiru kalaam اmuxaadir yadul calى dalika saasuu daahirka hadalkiisu yahay warkaana saxiix maayo walaysa hada bisaxiix baan leenahay salaada ciidda in jamca loo shardiyo laysa bisaxiix hawshaa ma saxiix maaha wey saxiix maaha maxaa dhacay asaga hadalkiisi baa soo hormaray maalintu horta markuu jumcada sida loo tukanay ciidda uu ka soo hadlahayaybu wuxuu yidhi annahaa sunnatun mu'akadatu rijaalan wa nisaan fardan wa jamaacatan fi lbuldaani walbawaadi calaa kulli muslim ahli salaa asagaa horay wuxuu noo soo yidhi horay noo soo yidhi salaatu ciidda waa sunna mu'akada rijaalan wa nisaan baa laga rabaa fardan wa jamaacatan baa laga rabaa haddana wuxuu kuleeya rabaa inuu ku yidhahdo waxaa loo shardinayaa jamaca lagu tukado ma garanayno anagu meel loo socdo meel loo socdo ma garanayno fi buldaani walbawaadi baadiye iyo baadiye maxaa lagu yaqaanaa in nin maxaa la yihahdo qof meel arigiisa la joogo gurigiisa la jooga uu qac ka siyaa baa lagu yaqaanaa marka waxaa weeye ma jirta jamaaca ma jirta waa la wada tukanahayaa wey calaa kulli muslim qof kastoo muslima laga rabaa wey ahli salaa salaada ahlu on haween xayda ay nufasaan ahayn ayaa laga marka kalaamkiisan aakhirkaa wuxuu khilaafaya kalaamkiisa marka isagu haysana diyo wey hays radiyo taa halkaas uga baxayna ayib marka jamacada looma shardiyo waqfada labaad waxaa weeye طلب الصلاة الظهر على من صلى صلاة العيد عندنا حرام بلا فيه نظر baa isagana ku jiro in saa loo mubaashareeyo oo la yidhahdo qofka salaada markuu tukado ciidda jumcadii waa ka dhacaysaa duhur baa laga dalbahayaa la yidhaahdo isagana mulaaxadaad waaweyn ayaa isagana ku jiro mulaaxadaad waaweyn ayaa ku jiro oo waan arki doonaa waqfada saddexaad waxaa weeye wuxuu yidhi muxaadirku wastadallu waaad moodaa siaan soo sheegnay aar iyo adii inuusan kala geynayni ousan maaa layiada usan hawsha usan kala geynaynin waxba ku mashquulmaya hadda taas wax saasa kasi dankiisa waa isaga soconayaawo waa mare la kala geeye mare laysku dardara waa jirtaa laakiin asagu waxaad moodaa inuusan hawsha soo baxsanayn uma intaas kabacdi wuxuu yih ruwiya buu yih ruwiyana iyana waan soo sheegnay inay isticmaalu siiqatu tamriid inay tahay ayadana inuu xadiiskuna daciif ku ishaaraya asagoon weliba hubin oon soo rarin kalaamka culammada ayuu goaan riday goaan buu markiiba riday waxaan leenahay suaal baan weydiinayna waxaan leenahay su-aasha waxay tahay hal istadala alxanaabilatu hada alxadiii waxdahu fi lmas'ala horta waxaan leenahay sheekhow soo dhowow oo wastadalluu baa tiri halka xadiid baadna sheegtay xadiid sayd ibnu arqam baad sheegtaye horta ma xadiidkaa keliya daliisadeen baan su'aalan ku weydiinaynaa su-aal baa in la weydiiyo soo maa haddii xadiidka keliya ay daliishadeen xadiidkiina aad ka daciifisay macnaheedu wuxuu noqonayaa ee wax kale oo gara iyo wax kaleo xujaa ma haystaan waa gacan maran yihi ah, muxuu yidhi harga maran side habaarna u dheer buu yidhi marka waxa weeye gacantoodu waa marantahay waxbana uguma jiraan warkaa horta su-aasha in la weydiiyo ayaa u baahan wey marka xadiikaa keliya deliishadeen mise asagaan sheegin adila waa jirto asagaa qariyey ama wuusan garan midkay rabto ha noqoto aniga hawlii taalma jawaabtu waxaa weeye dakaruu adilatan ukhraa w adilo kaloo badan bay sheegeen akhfaaha uu qariyey wey muxaadirku aw lam yacrifaha uusan muxaadirku garan wey asaga u taalla midkay tahay wey ibnu qudaama muqniga wuxuu yidhi dhegayso ibnu qudaama muqniga wuxuu yidhi safxada saddex laba boqol afartan iyo saddex aartan iyo saddex bal horta anigu waraaqahayga horta aan inka daayo anigu waraaqahayga intaan inka daayo ibnu qudaama wuxuu yidhi dhegeyso hadal moogta la saarnaan maaye ibnu qudaama markuu hawshaa ka hadlahayay ayuu hadalkiisii dhegeyso wuxuu yidhi ibnu qudaama faslu wain ittafaqa alciidu fii yowmi اljumcati saqata xuduur اljumcati bu horta xuduur jumca waa ka dhacaya caman sallaa alciida ciidda qofkii tukada horta xuduur jumca waa ka dhacaya bannaankaa aadow ila alimaama imaamka ma ogiye waa majalladka mujaladka saddexaad wey mujaladka saddexaad safxada weye alkaasa laga fiirin karaa imaamka moogiye fainaha jumcadu uu yidhi laa tasquط canhu kama dhacaysa imaamka kama dhacaysa wey ilaa an la yajtamica lahu man yusalii bihi اjumcata inuuba waayo mooga ciduu salaada jumcada tukiyo hadduu imaamku intuu masaajidka yimaado cid u timaadaba waayo oo dadkii guryahooda iska seexdaa imaamku muxuu samaynaya hadda sakada wey ila jumcada la soo xaadiraya soo maaha dadkiina dariiq bay ka duseen waa ruksaysteen muxuu tujinayaa asaguna ha iska seexdo yakuunu maca jamaacaw marku ad garateen bay la tahay halkaas waqiila waxaa leey fii wujuubiha waajibka ay ku tahay cala alimaam ay ku tahay riwaayataani laba riwaaya imaam axmed iyaabaa ka sugnaaday riwaayatan hadii lagu yihahde waa inaad la socota ninka faqiiha cidda uu ka soo jeediyey qabiilkii iyo madhabkii waa inaad garato riwaayataan baa jira wey wa miman waxaa ka mida duul qaala yidhi bisuquutiha inay jumca dhacayso waxaa ka mida ashacbiyu baa ka mida taabicigaas wanakhaciyu baa ka mid ibrahim nakhaci baa ka mida wey wa awsaaci baa ka mid imaamkii weynaa ayaa ka mida wey wa qiila waxaa la yidhi haadaa madhabu cumar madhabkan waxaa iskale cumar ibn khaaab baa iskale baa layidhi waa cumaan baa iskale baa layidhi waa cali baa la yidhi saddex khulafaa ma iga haysaa raggaa waaweyn halka awliyada ahlukhayrka iyo halkaa maray waa saciid baa leeyahy saciidkan waxaan umalaya saciid ibn musayib inuu ka wado waa ibnu cumar cabdullahi ibn cumar baa ka mida wey waa ibnu cabaas baa ka mida waa ibnu zubayr baa ka mida isna amiir kale hadda ku darsaad afar amiir ma haysaa raggaasaa madhabkaa qaba inay jumca dhacayso ayaa lagu yidhi faman naasu bacdahum yaa sheekh dadkaa gadaashood ahlucilmiga indaad raadinayso oo kaa maqan war ma jirto ahlucilmi waa haysay awliya ilahay ahlkhayr waa haysataa ah, ahlukhayr iyo culummo iyo a'imo waad haysaa wey kabacdi ibn qudaama wuxuu yidhi wa qaala akar اfuqahaa waxay dhaheen akar اfuqaha oo mutaakhiriinta la soco taabiciin iyo saxaabaya ma aha waxa laga hadlayo akar mutaahiriin akar fuqaha mutaakhiriin waxay dhaheen tajib اljumcatu jumcadu waa waajibaysaa saasay dhaheen wey oo maxay waajibaysaa licumuumi اlaayati aayaddii uu deliisay muxaadarku cumuumkeeda u deliisadeen buu ibn qudaama aayadda ma sallami doono saa u kala tuurnay iyo asaguna u kala tuuri doona hadda dhegayso walakhbaar daalata calaa wujuubiha iyo akhbaarta guuda kutusaysa jumcadu inay waajib tahay iyay ku dhegeen buu yidhi sida ظuhurkaoo kale cafwan maykujiba wlأnahuma bay dheheen wlأnahuma alciid wاljumca salaataani waajibataan bay dheheen ragga halkaasa aayadda waa delisadeen axaadiisna waa delisadeen labada salaadoodna waa waajib bay dhaheen ciidda iyo jumcadu warkii muxaadirka waa sunna muakada meesha in laga tuuray ma ujeedaa أكثر الفقهاء هذا فيرس هذا بيقول أكثر الفقهاء وجمعة واجب كل وحي كل هذا وكذلك العيد هي وواجب موجود أنا هرتا hadalkii sunna muakadi jamaahiiru ahlicilm qabo iyo warkaa asaga oon mar hore soo sheegnay waa iska daba imaanaysa waa isdoondoonanaysaa ah, waa isdoondoonanaysaa waa isdoondoonanaysaa tahay marka waaa le laba salaado waliannahumaa waajibataan bay dhaheen salaataani waajibataan bay dhaheen falam tusqid ma is ridin ixdaahumaa bilukhra midood mid kale ma ridaysa laba waajib weeye mid mid ridaysa ma jiro halkaasay dhaheen bay ka duhuri maca alciid sida duhurkii ciid miyaa is ridaa duhuri ciid isma ridaa saas halkaasay marsiiyeen buu markuu xujada u fiirso xujadoodii iyo gartoodii madhabka ahlusunna waljamaca hadda aan sheegaynaybu mara xujadoodiibuu sheega gartoodiibuu sheega tayday ga dhegayso hadda kuleey markaa haddaan ka jawaabaya adilooy waad fahamtay qaabka wuxu daliisanaya aniga soo ma aha qad dakartu maa lahum wamaa calayna annaga waxaan leenahay hadda naga dhegaysabi walana annagu waxaan leenahay walana waan kuu sheegay adig balaxa nin ku qaldamay oo far oo garan waayey aniga iga dhegayso wuxuu ku yidhi walana annaga waxaan noo sugnaaday oon leenahay maa rawaa wuxuu wariyey iyaas muxaadirku wuxuu ku soo yidhi ruwiya buu ku soo yidhi soo ma ahayn muxuu ku yidhi mataqaana ibnu qudaama ah muxuu ku yidhi maa rawaa buu ku yidhi wey sheekhow hada waa ahlulcilmi sheekhow hada haw ahlulcilmi kalaamkoodu waa kanaa weeye waxaa ah, weeye rawaa buu ku leeyahay laakiin ruwiya maya lagaa yeeli maayo wey marka ahlucilmiga ku daya saaxiib walaalaya ahlucilmiga ha lagu daydo qaabka u dhaqmahayaan ha lagu daydo wey hawsha halkaa lagu wado wey haddii kale khalad waaweyn iyo maxaa ceebo waaweyn ayaad gelaysaa walana annaga waxaa noo sugnay maa rawaa iyaas ibnu abi ramlata ashaamiyu wuxuu xadiisku wariyey qaala wuxuu yidhi shahidtu xadiiskiibuu sheegay aan hadda akhrinay ayuu sheegay weeye ayb markaasuu wuxuu yidhi rawaahu abu daa'uud baa wariyey wrawaahu imaamu axmed baa wariyey axmedna waa wariyey lannu xanaabiladu musnad imaamu axmed ama waa xifdisan yihin ama waa shubul xifdi waa og yihiin ah, aad bay ula socdaan w marka wuuu yidhi axmedna waa wariyey ee eh, hawsha saa ula soco qaala wuxuu yidhi marka eh, eh, lafdu lafdu imaam axmed waxaa weeye man shaa ciddii doonta an yujamica inuu jumcaysto falyujamixa jumcaysta man shaa qofkii doonta he inuu jumcaysto falyujamaha jumcaysta hadii kale iska tag asaga u taallao axmed saasuu ku wariyey wuxuu weliba kuu sheegahaya hadda la soco xadiiskii inuu saxiix waa xujaysanahaya adiladii kale marka hadalkan maxaan u keen waxaan u keenay hadalkan iyo hadalkan dheer u akhriyey adiladii xanaabila ay lahayd oo masale u deliiseen muxaadirku inuu ka soo tegay ama uusan arag muxuu ku yidhi mataqaana wa can abi hurayrata radi allah markuu xadiiskaa sheegay xadiiska layga dhegayso wa can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli llahi sal rsulka ilahi qaala wuxuu yidhi ijtamaca fii yowmikum haada ciidaan laba ciid baa maalintaa inii kulmay faman shaa qofkii doonaa ajza'ahu ciidku wuxuu ka gudahayaa min aljumca waa ka gudahayaa wa innaa mujamacuun annagu laaki waa iska jumcaysanaynae qofkii laba laaki waa ka dhacaysaa muxuu ku yidhi mataqaana rawaahu ibnu maaja baa wariyey xadiis labaad haddala dhegayso wa can ibni cumar wa ibni cabaas can الnabiy sal l naxwahu saddex xadiis meesha ku fadhiya saddex xadiis habeenka hore ma soo sheegay mise ma soo sheegin saddexda xadiis oon soo sheegay oon soo hormariyey iyo ibnu qudaama meeshaan ku sheegay maxaadirku marka hal xadiis intuu ka soo gooyey oo kiina daciifiyo ruwiya yidhi yuu inti kalena gooyey hawshaa waad fahanteen bay la tahay hawshaa meesha waxa ku jira maxaa la yidhaha dheriga maxaa kulaylka ka keena bay dhaheen soomaali ah, dheriga he eh, maxaa kulaylka ka keena waxa kulaylka naga keena inta hamin naga hadal siinaaye waad fahanteen bay la tahay wuxuu yidhi waliba u sheeg markuu adiladii sheegay xadiistiisi isdabariga wuxuu yidhi walianna aljumcata jumcadu inamaa zaadat can الظuhri biاlkhudbati khudbaday zaa'id kala tahay weeye waqad xasala waana la helay buu yidhi samaacuhaa fi اlciid khudbadina ciiddaa lagu helay oo khudbadii waa la dhegaystay qad saqatat waa dhacday wey marka waa garatay soo maaha khudbaday la dheereey salaatu ciid jumcada duhurka la dheereey waxaa weeye waana la helay khudbadii waana dhacday waa lagu kala tegay ah, can samaacaha aaniyan mar labaad in la maqlo bay kaaga dhacday wey wakhtuhumaa waaxid kamaa bayannaahu sida aan caddaynay hore u soo sheegnay wey fasaqadad way riday weeye ixdaahuma bilukhra labadii waajib midbood midoo kale riday salaadii ciid jumcadii meeshay ka saarto labadii waajib waa riday wey kaljumcati maca duhur wey duhur haddaad tukado jumca lagaa rabaa maya waa dhacday wey wama xtajuu bihi waay ujaysteen adiladay noo xujaysteen soo maaha makhsuusun wey bimaa rawaynaahu adiladii hadda aan kuu soo sheegay iyo xadiis hadda aan kuu soo sheegay ayaa lagu khasiisaya adiladay deliishadeen waa caam taan deliishannana waa khaas khaas iyo caamna shuqul kuma dhexe wax farqiga maaa layskuma ridiyo layskumana hardiyo iskubaamna kama wada hadlayaan hawsha waa lagu kala tegay buu ku yuri wa qiyaasuhum manquudun biduhri maca aljumca qiyaaska ay daliilsadeenna manquud waxaa lagu burinaya biuhri maca aljumca uhriya jumca sidiisoo kale ayaa laisgu burinayaawy faama imam hadal badan buu sii way isaga tagayaa ah, hadal badanoo noocaasa ah ayuuse waa fahanteen adiladii ujeeddada an ka waxaa weeye cilmi badan baa ku jira adiladii inuu gooyey oo halkaa daliiluu ka soo qaaday intii kalena qariyey asagiina daciifiyey taa wey midda lagu haysta ah, waxaa ka fiirin kartaa marka muqniga eh, majaladka saddexaad safxada laba boqol afartan iyo laba ilaa safxada laba boqol afartan iyo saddex meeshaas ka muraajace wey hawsha meesha laga soo gooyey ama aan la arag meesha ayadaa ka muraajace isaga tagahayaw ayb waqfada afraad oon hadalkiisu waxaa weeye raawiga iyaas raawiga iyaas weeye aanu imaanayna waana meesha la wada sugaayo meeshii la wada sugaayo waan oga loo fadhiyo waa halkaa weeye kalaam can iyaas iyaas xaafid ibn xajar wuxuu yidhaahdaa taqriibkii kudus wuxuu yidhaahdaa markuu hadlaayo iyaas ibn cabdiramlata ashaami majhuulun waa horta waa nin majhuula oo min ahaalisati qolada saddexaad wey haalisada hadda qofka musalaxa iyo kutubda yaqaana waa garanayaae qolada abaqada koobaad waa saxaaba wey abaqada labaadna waa kibaaru taabiciin abaqada labaad saddexaadna hee abaqada koowaad waa saxaaba abaqada labaad waa kibaaru taabiciin abaqada saddexaad waxaa weeye awsaatu taabiciin wuxuu ku leeyahay min aaalia weeyo waa taabiciinta qaybta dhexa wey kibaartana maaha sikaartana maaha dhexdu fadhiyaw wa khayr umuuri hee oo sodo halkaas fadhiya w ayb ee abqa اwusta abaqada dhexa weeye oo min ataabiciin buu ku jiraa wey kalxasani wa ibnu siriin xasan xasan soo xasan albasri soo ma taqaanin ibnu siriin soo ma taqanin maxamed ibnu siriin halkaabuu faray xasan albasri meesha basri meeshaad ka raadin lahayd halkaa ka raadi halkaas faray marka ninkan waa nin weyn oo oday aan in lagu soo degdegi karaa mahan iska fiir buu ku yidhi hawshaa ku qaldami wey safxada boqol konton iyo lix hadalkaa buu ku qoray baad ka fiirin kartaa muxaqiga taxriija kitaabka muxaqiga abu ashbaal wuxuu yiraahdaa markuu hadlay wuxuu yiraahdaa dakaro ibnu xibaan fi thiqaat markuu hadalka xaafidka meesha maray wuxuu yiraahdaa dakaro ibnu xibaan fi thiqaat buu sheegay ragga thiqada oo la xujaysanaayo oo xadiiska la xujaysanaayo ayuu ibnu xibaan ku sheegay weeye tayib halkaas ku sheegay saas buu yiraahdaa waa arkay ninka muxaqiga wuuna og yahay weeye imaam dahabi u tag hadda wuxuu sheegay ninka muxaqiqa inuu ibnu xibbaan uu ku sheegay tawsiiqiyey oo maxaa la yidhahdaa lanno ibnu khusayma waxaan soo marnay inuu yidhi kuma ogin jarxi walaa tacdiil kuma ogin soomaanaan soo marin lam yasbut fiihi jarxun walaa tacdiil soomaanaan soo marin tacdiil waa la tacdiiliyey ibnu xibbaan baa wuxuu ku sheegay fi iqaad buu ku sheegay ragga iqada oo la xujaysanayo oo xadiidkooda garya lagu kala baxayo ayuu ku sheegay wy ayb ninka la yidhaha imaamu dahabi ayaan rabaa inaan kuu soora naqligiisa iqan yaa la yidhaahdaa imaam dahabi wuuu yiri dahabi haddii weydiiso maxaa la yidhaha caaw i weydiiso masaajidka waa inaad ka baxdo lagaa saaro awshaan waa inaad iskaga kacdo meesha imaam dahabi wuxuu yidhi athiqatu iqa soo ma rabtid man wathaqahu kaiiruun wey iqa waxaa la yidhaha raawiga cidda ay ninka ay tawsiiqiyoon rag badan oo culamo ay dhaheen iqatun iqatun sabtun ay yidhahdeen baa la yidhahdaa walam yudacaf aana la daciifin oon daciifinama ka agbixin wa duunahu waxaa asaga ka hooseeyo ku xiga man duul baa ku iga dad baa ku iga lam yuwasaq aan la tawsiiqin walaa ducifa aana la daciifin wey nin aan la tawsiiqin aana la daciifin hee waa sida iyaaso kale soo maaha nin aan la tawsiiqin oo la daciifin ayaa darajada labaad raamsanayo fadhiyo number two ku aw markaad garateen baylata shaqada nambarka koobaad waa fahamta waa nin la tawsiiqiyey aan la daciifin rag badan culmaan tawsiiqiyeen wey ninka labaad waa kasiqada waa ninka aan jarxan walaa tacdiilan lagu sheegin tawsiiqna laguma sheegin tadciifna laguma sheegin wey marka waad garatay ilata soo ma aha meeshaan laguma haya bayquuniya sheekh hawsha waa ka sarraysaa fain kharaja hadday u soo saaraan buu ku yidhi xadiiahu xadiia haada ninka noocaas xadiiskiis hadii lagu soo saaro fi saxiixayn saxiix muslim bukhari muslim hadii lagu soo saaro fa huwa muwasaqun bidalika taasaa tawsiiq kalena uma baahno mar hadduu bukhaariyo muslim dhex fadhiyo waa xujo lagu kala baxayo wadaha dambena warki looma baahno warka waad garantay ila tahay wa in saxa lahu hadduu u saxiixiyo mil tirmidi ibn khusayma tirmidi iyo ibn khusayma iyo xadiiskiisa saxiixiyey fa jayidun aydan wey jayid wey waa wanaagsan waa heer saru ku yidhi mumtaaz kugu xiga isaguna waa jayid wey heer saro wey asna waa la xujaysanahaya haye wain saxaxa lahu ka daaraqudni daaraqudni hadduu u saxiixiyo waalxaakim xagga hadduu u fa aqalu axwaalihi axwaasha midda ugu hoosaysa xaalisa waxaa weeye xusnu xadiiihi xadiiskiisu inuu xasan yahay warkii miyaad garatay iyaas ibn abi ramla waxaa la dhaha ashaami inuu hee xadiiskiisa meesha ugu horayso ood dhigta markaad tiraado waxba ma ahee saxiix baan ka soo dejinaya waxaan keenayaa xasan baan keenaya xasan lidaati ama liayri midkaad rabta waa dhacday kuu taallaaye xasan baa xadiiska lagu fariisiye xageed marka u socotaa xadiiu ima xasan ima saxiixe eh? waa ima xasan aggeed u socotaa saxiix maxaa leeya lidaati saxiix ligayri xasan lidaati xasan ligayri ba xadiistu ahaydu xaggeed u socotaa marka xadiiskiisa xasan saxiix weeye baa lagu yiri xadiiska ee eh? muuqidada almuuqida ficil musalax ninka la yiraahdo eh, dahabi baad ka fiirin kartaa warka risaalo yar taas ka ii kartaa halkaas ayaad ka eegi kartaa ninkaa marka maxaa kuu caddaaday inuu yahay taabici weyn oo khatar ah oo hawshiisu ay halkaa marayso xadiiskiisa uu saxiix yahay ama la taxsiininayo ayaa warkiisa kuu caddaatay wey culamada halkaas ay marsiyeen wey xadiiskiisaan laftigiisa xukunkiisa marka u gudbayna asaga haddaan garannay oo meel aan ku aan hadliisa ku xirnay xadiiskii uu muxaadirku ka taqallusay bal hadday iga dhegayso xadiiskaa asagaa saxaaxu alimaam cali ibnu madiini baa saxiixiyey xaafi akarahu xaafid baa sheegay fi talkhiis اxabiir talkhiis اxabiir halkaas ka fiirin kara ibn mulaqin halkaa ka fiiri weeye ayb wa naqala weliba wuxuu ka soo raray ibn cabdilbari ayuu wuxuu ka soo raray waa cabdilxaq ishbiiliba wuxuu ka soo raray annahu qaala inuu yidhi ninka la yidhaha cali ibnu madin cali ibnu madin miyaa taqaanaa hade cali ibnu haddaadan aqoona hade waxaad u baahan tahay hee in meel laguu diro sheekh meesha hawshaa lagu barta in la isu diro ayay u baahan tahay w cali bnu madiina waa saaxibuulcilal maxaa ley waa imaam ulmuxadisiin waa nin katara way warkiisa hadda dhegayso waxaa laga soo raray cali ibnu madiin laga soo raray fii haada albaab buu yidhi hayru maa xadiiin xadiis wax ka badan baa ku sugan buy xadiiskan uu warinayo iyaas ibnu abi raml uu warinayo sayd ibnu arqam ka warinayo baabkaa waxaa ku sugan buy xadiis kaloo badan baa ku sugan xadiis badnay soomaanaan soo sheegin culimmada waa ogyihin shekh meesha wax yaallaan culimada niman loo gabanaya maaha fii hada albaab waxaa ku sugan buu ku yidhi hayra ma xadii xadii wax ka badan baa ku sugan buu yii can الnabiyi sal la ala nabig ilahy maxaa la yidhaha ka sugi maxay tahay weeye biisnaadin jayid bay weliba ku sugan tahay maxaa lagu yidhi biisnaadin jayid bay kusugan maa daciif maaha biisnaad jayido heer saraa ayay ku sugantao saxiixa wey waxoog xadiiska marka raggaasa nin wadaadkaasa ka mid ah, imaamkaasa ka mid ah, ragga saxiixiyey wa sakata calayhi abu daa'uud abu daa'uud intuu soo saaray sakata calayhi waa ka aamusay wey abudaawd soo saaray sunankiisa dhedhegay ayuu ka aamusay fahuwa xasanu aw saalixun cindahu abu daauud wuxuu ka aamuso oo uusan dhihin dacfiuusan ku sheegin imaa xasanun wa imaa saalixun oo shawaahidiisa iyo marhaatiyaalkiisa lagu xujaysta waa laogy alcilmiguna waa ogyihin w halkasaa hawrkiis waa iska cadyaha w xaakim baa saxiixiya hadda waxaad haysaa cali ibnu madiini waxaad kaloo haysaa abu daudna waad aragtay xaakim muxuu yidhi xadiiثu صaxiixu اisnaad lam yukharijaahu waa xadiis sanadkiisu saxiix yahay lam yukharijaahu bukhaariya muslim ma ay soo saarin laakiin waa saxiix buu ku yidhi weye walahu shaahidun buu leeyahy markhaatiyaal buu leeyahay buu ku yidhi calىa sharطi muslim muslim shardigiisa ku socoto hawshaan meel sheekh waxaa la yidhahda la farfarayn karo ma aanaa qaldamin wey wa sakata calayhi dahabi aw waafaqahu dahabi markuu maa la yidhahdo tacliiqaadkiisa iyo tawaqfaadkiisa uu ku samaynaya mustadraga waxaa wey waa ku waafaqay waana ka aamusay wuxuu xadiis saxiix ood ka qaadbiyo hore u sacow waa ka aamusay meeqaad haysaa xaakimna waad haysaa waxaa wey dahabina waad haysaa wey hawsha waad maanta ila tahay wa saxaxa lahu waxaa u saxiixay xadiiskiisa xaafid cabdilxaq alishbiili fi alaxkaam suqra uu ku saxiixiyey wey waxaa saxiixiyey imaamu nawowi minhaaj baa laysa soo gala iska hari maaysha minhaajka la in lasu dhex fariisto minhaajka waa la iska wataa moogta macni minhaajka maadan garanee waa hawsha sawaadka anta ila tahay minhaajka imaam nawowi fi sharci muhadab wuxuu yihi rawaahu abu daa'uud baa wariyey wa nisaa'i baa wariyey wa ibnu maajah baa wariyey kamuusan harin du rawahu abdaud baa yidhi kamuusan cararin wuxuu yidhi rawahu abdaud baa wariyey wanisaa'i baa wariyey wa ibnu maajah baa wariyey bisanadin jayid bay ku wariyeen wey raggaasoo dhan waxay ku wariyeen sunantu sanad jayiday ku wariyeen wey walam yudacifhu mana uusan daciifin abu daa'uud ma daciifin fahuwa xujatun cindahu hadalkii imaamu nawowi hadda warkaan akhriyay hadda la socdo imaamu nawowi showmoogta minhaajka ayuu malagiis galay ayaa laga adag yahay wey su-aal haddaan idin weydiiyo sharxu imaamu nawowi likitaabi sunani abu daa'uud yaa sheegi kara ma jira ninkii hawshaa yaqaana gacantaa taago sunan abu daa'uud oo imaamu nawowi sharxay ninkii garanahaya xaadiriinta waxaan rabaa culummada inuu gacanta taago yaa hawshaa garanahaya ma la garanayo harax imaamu nawowi uu leeyahay sunan abu daa'uud nin garanaya ma jira mise ma jiro intaa way su-aashaydu inuusan jirin baad malaynaysaan waa jiraa waa jiraa mana dhammaystirna waa jiraa mana dhammaystirna waxaa weeye laa tunkiru xataa tacrifu laa tunkiru hee xataa tacrifu risaaladii aad garanaysaan oo usul qawaacid watawaabit baan ayaan hore halkan ku akhriyey gurigaanan ku akhriyey anugu hadda magaciisa sheegi maayo gurigaan soo ma jeedaan aniga afkayga wax kale laga maqli maayo gurigaanaan ku akhriyey gurigaan markaan ku akhriyey hee aniga afkayga jaamacad laga maqli maayo gurigaanaan ku akhriyey warkay waad garadan baylata magac baan u bixin doona waana soo wada insha allahu tacaala almuhim gurigaan markaan ku akhriyey wadaad baa weydiye wuxuu sheekhow kitaabkan ad akhriyayso annagu uu leeyahay annagu adiga ka hor maanaan arage muxuu yahay waxaan idhi hal su'aal baan ku weydiinaya kutubta imaam nawwi dhan miyaa taqaanaa maya buu yidhi kutubtaadan aqoon imaam nawowi kan ka mid yahay qaadaan ku yidhi faa'iidayso soor iska dhib yar maaha wuu faa'iidaysta wuu qaatay jazaa allahu khayr ah, maxa salaam marka hadalka waxaan u sheegaya imaam nawowi abu daa'uudka waa nin ka warqaba Eh, kitaabka uu haray waa kitaab maa l aan dhammaystirnayn weeye waktigeedaan sheegaya haddii laakiin la qabsano aniga laftooda cilmi aanan qarine aliijaaz baa la yidhaha aliijaaz eh, eh, fii sharxi sunani abi daa'uud ibnu sajistani baa la sajistani baa la yidhahda marka mana dhammaystirna saha loola socdo ka soconaya qaala ayda wuxuu yidhi imaam nawwi fii khulaasat اaxkaam buu wuxuu yidhi khulaasat axkaam buu ugu yidhi khulaasat axkaam asagana ka warrama khulaasat axkaam asagana kitaab muhiim ah heer sare qaabab buu u dejiyey musalaxaad buu u dejiyey qaabku wax ku wada hayo kitaab yersana fii fasli saxiix xadiista saxiixa fasal buu samaynaya xasankana fasal buu samaynaya fii fasli saxiix buu wuxuu ku yidhi rawaahu abu daa'uud wanisaa'i bisanadin xasan bay ku wariyeen buu yidhi markuu faslu saxiix xadiis saxiixa guntay oo axkaamta loo daliilsanayo ayuu wuxuu yidhi abu daa'uud iyo nisaa'i baa wariyey bisanadin xasan bay ku wariyeen wey ah, imaam nawowina ku darsa weeye raggaa saxiixiyey imaam amed haakir ku darso sheekh axmed shaakir ku darso wuxuu yidhi ninka le tacliiqaad uu saaray muxalla ibnu xasam uu saaray ayaa xadiidka waxaa daciifiyo inta raawigaa sheegay isaga tegoo daciifiyey ibnu xasam markaasu kala tuura markaasu wuxuu yidhi kallaa warkiisa waxba kama jira ka joogsa wy daciif maaha buy bal huwa xadiisun صaxiix wey lagaa yeeli maayo cillada waxaad sheegtay waxba kama jiraan mana yeelayno ayb kadaalika maxaa la yidhaahdaa waad aragtay axmed shaakir waar sheekh albani ka waran sheekh albaani ka hor oo lagu maxaabsado wuxuu yidhi xadiisun saxiixu yiru kutubtiisa sunantoo dhan iyo kayrkeedba xadiisun saxiix yiru weli markaas wuxuu wasaxahu cali ibnu madiini wa xaakim wa dahabi baa saxiixiyey wal xaakim wa dahabi culimmadii saxiixiyana waa sheegay weeye ayagana meeshuu dhigay wey sheekh شhucayb arnauud ka warna asagana sheekh شhucayb arnaudaasna wuxuu yidhi صaxiixu liayri xadiikan waa xadiis صaxiixa liayri buu yidhi haye ibnu qudaama ka waran haddaan soo marino wuxuu ku yidhi walanaa buu kuu sheeg waxtaja ibnu qudaama asagana waa siciy asaguna waa saxiixsaday marka waa gartaan baa meesha la isla maray wax caawa dhacay rag badan baan ka soo tegay laanna waqti kama hayno waan ka soo tegay lakin waxaad fahantay hadal malagii galay hee shimbir maalin bay dab qaadday maalin kina iyay gutee hooyade hadal maragii galay iyo xadiiska aldacay lagu daciifiyo oo laga soo raray ninka ibnu mundir laga soo raray ibnu mundir waxaa la rabaa inaad fahanto hadalkiisa asaga oo laga soo raray laa yahbutu uu yidhi war ibnu mundir raggan hadda aan sheegnay nin ka mido cali ah ibnu madiini keliya haddii la garab dhigo waxaa weeye xataa uma soo dhowaan karo xaggee uma soo dhowaan karo isku shuqla maaho meel cali ibnu madiini uu fadhiyo ibnu mundir waxa weye xadiis kamana saxiina kamana daciifinaayo mana imaan karo kamana hadli karo horta ina warkaa fahamta intaa keliya kugu filanba warka inta keliya kugu filan ayib warka intaa keliya ayaa kugu filan wey marka xadiidka inuu saxiix yahay culummada islaamka waad aragta weeye muxaadirku meelo dambe wuxuu ku yidhi waxaa weeye waxaa fiican buu yidhi xadiista daciifada ee saxiixada culummada in looga dambeeyo waxaan leenahay waa saxiix culummada maxaad uga dambeyn weyd adigu maxaad culimmada uga dambeyn weyd mise culimo gooni oo adiga meel kuugu xiran oo beeca aad kula jirto oo isku qoys aad tihiin oo baabuur qaado ayaa meel kuugu xiran culmadii waa kuwani maxaad daciifinaysaa xumad warka waa inaad soo rarta sheekhu kabacdi adigu haddaad marka awood leedahay oo tarjiixsanaysa inuu daciif yahay haatba adilikata wa xujaka wa xujataka wa burhaanika sheekhu laakiin culimmadii wax saxiixiyey waa kana culimmadii wax saxiixiyey waa kana tayib su'aal baa ku tigin hadda in ku taagan alaysa kadaalika kuntigiin suaal baan ku taagan suaahaasaan rabaa inaan ka jawaabo lann anugu arday baan ahay arday suaasha ku taaganna waan aqaanaa macalin baan ahay macalina waa yaqaana arday suaasha ku taagan maxay tahay war raawigu waa majhuul baa la yidhie maxaa la xadiisin raawi majhuul uu wariyey maxaa loo saiy culamada maxau saxiya suaasha may ku taagan misen kuma taagna rawsha mayn ku taagan misen kuma taagna waxaan ku taagan tahay war waa majhuul baa la yidhi raawi waa majhuul bu yidhi ibnu mundir maxaa isaga ibnu khusayma ka hadli maayo bqsaymi kitaabkiis uu ku soo arooriyey wuxuu yidhi ninkaa jarxina tacdiilna kuma hayo xadiiskiisu hadduu saxana waa atbaa xujaysanaya wuuna isaga tegay wey wuxuuna ku sheegay saxiixiisa saciid bin qusaymi ku shegay hadda la soco intuu dhex dhigay xadiiska asagaa ayuu wuxuu yidhi xadiiska waxa raawi majhuula ku jiraa leeyahin hadduu asaxo waa waa khayr hadduu asixi waayana hadde waa ka tagnay weeye marka isaga tegay wey asaga waxba looma haysto ah, laakiin ninka la yidhahda ibnu mundir oo yii laa yabut yii raawi majhuul baa ku jira culummadan saxiixiyey maxay u saxiin raawi majhuula ku jire hawshaas ubaa in laga jawaabo jawaabta waa tana jawaabta waa tana jawaabta waxaa ka jawaabay wadaad baa naga kaafeeyey min ahlicilmiga naga kaafeeyey wuxuu wadaadka la yidhaha khaalid ibnu mansuur ibnu cabdallah adriis baa ka jawaabay wuxuu yidhi walacalla daalika hawshaa waxay culummada badan oon sheegnay khayrkoodba u saxiixiyeen walacalla daalika hawshaa waxay ku dhacday fiima ara wax anigu aan arkayo ii muuqda markaan kutubta akhriyey hee limaa yari waxa xiga xujujka soo socda xujujkaa lagu saxiiya dhegayso kow maxay tahay lianna iyaas ninka iyaasoo lahayso laleey waa majhuul taabiciyi wey horta waa nin taabiciya wey haye waqad saxa waana asaxdo waa sugnaaday samaacuhu maqalkiisa uu ka maqlo arday u noqday min mucaawiyata wa zayd ibn arqam radi allahu canhuma labadaas saxaabi inuu wax ka maqlay oo arday u noqday oo xadiis ka wariyey horta waa asaxday wey marka waa arday iyo sheekh waxuu kala qaadanayo culimmadiisii xadiisee eh, ka warinayo wey hawsha maxaa dhiba ku jira saasaa loo saxiixiyey buu ku yidhi haye tilaabo kale uma inamaa rawaa daliil labaad uma inamaa rawaa wuxuu wariyey laysa munkaran wax munkara ma warin xadiis munkara oo dad uu ku khilaafay oo keligii la tafaruday oo cid kaloo sheegtay aysan jirin saxaabo kale ummad kaloo sheegtay muslimiin aysan jirin iyo taabiciin muu sheegine xadiis carra kawaaye masale ay ku timid ayuunbuu dhibic ka yahay woy maxaasaa ku haysataan warka miyaad garatee xadiistii badnayd waxay sheegeen buu sheegaye mu abuureera sheegay oo ibnu cabbaas sheegay oo uu sheegay ibnu cumar uu sheegay maxaad ku haysataan asaga w wax asaga aad ku haysataan yaa laynka rabaawo ayb laysa munkaran buy uma inamaa rawaahu laysa munkaran bal lahu wuxuu leeyahay shawaahidun saxiixa markaad garatay la taa war munkar ninkaanu ma warinin muxuu leeyahay shawaahid markhaatiyo maha markhaati markhaatiyo arinkawaay buu leeyahay war cod gardayata uma intaas kabacdi wey sawaaj saxiixa wa aydan buuya ku noqonaye falmatnu matniga uu wariyey lafdiga xadiisku wariyey hee almarfuuci oo nebiga loo rafcinayo qasiirun waaba yaryahay waa dhowr kelimo waa dhowr kelimo weeye oo farahaas maxaa la aan dhaafayn waa qasiir waa yaryahay wey laa yaxtaaju uma baahna ilaa xaafidatin xifdi qawiyin nin miskax badan oo caqli badan oo qawi uma baahna ninka dadka ugu xifdiga yar baa maxaa la yidhah uma cabasa uma nadara baa ku filan wey or nadara ma nin garan waayaa jira uma nadar oo kale macno taaybiya wax xifdi qawiya u baahan tahay ma jira buu ku yidhi dhowr kelimo weeye wey warka asaga laa yaxtaaju ilaa xaafidatin qawiyatin umama baahnaba haye laa siyamaa waxaan wax loo dhiga aysan jirin wiyo oo muhima ah inaad qalbiga ku haysa loo baahan yahay wa anna alqisata qisadan oo mucaawiya iyo ay isweydiiyeen sayid ibnu arqam oo ciiddii in la tukado ay jamceen la jamciyo salaaddii dadkii laga ruqseeyey hee iyo walmuxaawaratu iyo maxaa la walmuxaawaratu doodan meesha ka dhacay niqaash ka dhaco su-aal la isweydiyo la isku celiya hawsha iyada hee shahidaha wuu xaadiray goobjoog buu ahaa shahidaha shaahid buu aha markhaati buu ahaa waxadaraha uuna xaadiray hawl goobjooga oon cid uusan ka soo tabinayn ou leeyaha waa la ii sheega maahane asagaa xaadiray labada saxaabina mucaawiya zaydna arday u noqdo waxbuu ka maqlay weeye marka hawlaha iyada ah baa hawsha ku jira wa haada warka asaga ayaa adcaa u low buu ku yidhi lilxifd in la xifdiyo hawl meel weyn ka dhacday maalin iida dhacday su-aalo laysweydiiyey amiirulmuminiin uu joogo amiirkii muslimiinta su-aalo weydiinaayo dadku dhegta u wada taagayaan maxaa le ciidna tukanayo garoon hawsha noocaasoo saxaaba ay niqaashayso hawl adag weeye buu ku yidhi hawl adag wahada adca lilxifdi wey wastibcaadi weliba in la fogaysto ixtimaalilwahmi wahmi inuu jiro wey wahmiya ismoogtis inuu jiro ousan waxba xifdin waxaa wey meesha ka saar wey aw ilkhata inuu gafay wey inuu gafay waxaasoo dhan meesha ka saar laasiyama waxaan wax loo dhiga jiri miye waalxaadiثatu dhacdadan ayada ah oo lagu niqaashayo naadirat اlwuquuc iyadoo kale inay dhacdo oo dadka jumcaddii laga fasaxo oo saxaaba isweydiiyaan oo amiirku uu qof u yeero oo yidhahdo war maxaad haysaa cilmi maxaad haysaa oo fatwo meesha laga laga sii daayo oo meel iid lagu tukaday laga fadwoonahayo e hawshaa waa hawl weyn oo atara salaadda ciidan dalitooda laska kala yaacayaawo nin meel ordaayo laakiin hawl fooda la isgeliyey oo culumma niqaashday oo saxaabo wada haashay weliba amiirulmuminiin uu fadhiyo hawshaa hawl weyn marka hawlahaasoo dhan ayaa meesha fadhiyo wey waxaad ka fiirin kartaa hadalkaas kitaab kaliya alxadiiث اlxasan lidaatihi waliغayrihi mujaladka koobaad xadiiku kitaabka waa saddex majalo waa shan majalo kitaabku wey safxada boqol soddon iyo koowaad ka fiirin kartaa waa kitaab qayima waana inkugu naseexaynaya inaad dalbataan ood akhrisataan ood raadsataan wey ar meeshaa fadhina wax akhriya meeshaan fadhi ma jira sheekh wey waxa la akhriyo ah, haddii kale hee aluu kaxaysanaya kitaab la gaablow y iska kaakaxaysanahay macsharulfalg iyo dayrabiga iyo saacat اlqabr iyo awfaaqi baa inta lagu akriyo iyo burdaha yaa lagu kaxaysanaya maalin lagu kaxaysanaya meeshaan layn kaxaysana wax aqriyayn miyo meeshaan iska fadhina hawshan meeshaan fadhi kama jiro halkaas marka waa fahamtay culimmada waxay fahmeen hawshan iyo ninkan taabiciga oo awsaadu taabiciin ku jira iyo hawshu say tahay iyo qisadu waxay tahay raggan culummada weliba cali ibnu madiina aan kuugu dara intaan alxamdulilah waa xusuustay cali ibnu madiina madhab wuxuu leeyahay ragga taabiciyiinta oo awsaadda ku jira sida iyaasoo kale ula dhaqmaayo xadiista ay warinayaan mar haddaan jarxi tacdiil jirin ooy masuur xaal yihiin xadiisoo wuu saxiix qalin ku duugaawo mid kale waa u baan inaad ogaato musal xadiis marki laga hadlayo raawil majhuul waa la qaybiya majhuul cayn iyo majhuul xaal baa loo qaybiya marka koowaad majhuulul xaalka markii la yimaado xadiiskiisa muطlaqan waa la turo maxaa la war jira ma aho tafaasiil baa ku jirta ilaa lix madhab baa ku jira lix madhab meelahaas ayaa ku jira weeye oo kala duduwan oo qaar la qaadanhayo iyo kuwo shuruud baa lagu xidhaya culummadan markaas wax saxiixinayo carraka waaga kuwan sheegnaya khayrkoodba hawshaasay og yihiin saasay wax ku saxiixinayaan marka waa niman hee xaaladda og saasay wax ku saxiixinayaan warna way ka hayaane waa inaad saas aad ula socotaan gabagabada waxaan ku gabagabaynahayaa caawa waxaan ku gabagabaynahayaa kelimada ugu waxa weeye muxaadirku wuxuu yidhi waraawi waa hadalka ila yaabka badan wuxuu yidhi waraawi alxadiid ninka xadiidka wariya idaa lam yucraf walam yuujad lahu haddaan khabar aan loo heli idaa lam yucraf walam yuujad lahu khabar haddaan war loo la garanoo majhuulu yahay a'immatu alxadiid buu ku yidhi a'immatu alxadiid ah, carabta waxay tidhaahdaa yuriidu rajula an yartafic fayasqut nin baa wuxuu rabaa cidka inuu tago caanbax balaayo noqdo kabacdi maxaa dhacaya fayasqut wuu dhacayaa wey weligiisna dib u soo noqon maayo wadaadku wuxuu rabaa inuu ku yidhahdo a'imat اlxadii wadhacay meesha fiirso wuxuu ku yidhi raawiga hadduu la sheego oon warkiisa lahayn oo la garanayn wax macluumaadana laga hayn a'imat اlxadii ragga a'immada xadiidka waaweyn maqaawiirtu iyo maxaa leeya garcastu yaquuluuna waxay yidhahdaan fii xadiiثi waxay yidhaahdaan raawi اlmajhuul bay yidhahdaan war kutub musطalax اxadiiث bayqune waa aragteene xadiiث اlmajhuul wax la yidhahda miyaad ku aragteen xadiiث daciifa waa taqaanaa xadiis munkara waa taqaanaa xadiis shaada waa taqaanaa xadiis saxiixa waa taqaanaa xasan waa taqaanaa hee mawquuf waad maqashay munqatic waad maqashay howlahaas mustalaxaad la yaqaanaa waa jira laakiin xadiis majhuul la yidhaahdo miyaad ka horta kutub musalax alxadiid waxay qisadan ii keenaysaa nin ka soo baxay jaamacadaha sacuudiga yaa wuxuu noogu yimid waa nairobi muddo hadda labaatan sana meelaha laga joogo baxsigii taqarujka caawa haddaanan wax ka baqaynin magaciisoo saddexan iyo qoyskiisa xataa waa sheegi laha lakin waan iska gaabsanaya baxdigii taqarujka ayuu aniga rag kala natusa waa joogaan ragga laftoodii waxba magacyadoo sheegi maayo baxdi taqarujkuna tusa baxdi taqarujka markuu jaamacad ka taqarujahayay ayuuna tusa xadiis la yidhi ka hadal ayaa ku sugan xukunkoodii xadiisiibu markuu sheegay ayuu wuxuu yidhi xadiiska xadiis la isku hayo wuxuu yidhi wa fii hada alxadiis fulaan ibnu fulaan baa ku jira fain kaana iqatan falxadiisu iqatan wain kaana aciifan he falxadiisu he aciif warka hataa wa fahateen bay latahay hataa wa fahanteen wuxuu yidhi xadiikan waxaa ku jira lan ibnu lan hadduu xadii lan ibnu lan baa ku jira hadduu yahay iqa hadduu yahay falxadiiu he maxaa loo yaqaanaa iqatan baa loo yaqaana xadii iqa la kutub musalax ma ku haystaa falxadiiu iqatan buy wain kaana daciifan he falxadiiu daciif wey hadda sheekhan wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo mucaadirkaanu waxaa weeye xadiiskan waxaa ku jira he iyaas ibn ramla ku jira waa majhuul marka falxadiiu he majhuul kutubmusalxadiis markay culumta cusub waxaad ku darsataa hee xadiis la yidhaahdo majhuul ku darso waliba ceebta kaaga dara waxaa kaaga mida wuxuu ku yidhi a'immat ulxadiis buu ku yidhi meeqa jeer wadaadkaasu a'immada iyo culummada khaladka galaya warkaa ma abaan waaana ma dha waana ka weyyo marka aimatuxadiis baa warkaa qaba asagana halkaa asaga isaga seexo wakhtigu waa dhammaaday inhaasa caawa ku gaabinaya haddii la yidhaahdo gebagabada gabagabada iyo mahadhada ilaa hadalku waa socdaa biyodhiciisa waa in la tago hameen dambe insha allahu tacaala ayaan gabagabayn doonaa in yar afartan daqiiqo ama soddon daqiiqo ayaan gabagabayn doonaa insha allahu tacaala mid baan markaa isu imaanay hada wabillahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin